بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد كتاب الغضاء garsoorka kitaabkiisii haadaa maxalluhu wa mabxahu qadaaga ayaa uu rabaa musanifku raxmat ullaahi calayhi inuu halkan kaga hadlo qadaagana shaykhulislaam ibnu taymiya kama fi majmuuci alfataawa fi mujalad hamaaniya wacishruun waxa uu ku tilmaamay in waxa weeye qadaagu uu yahay ismun likulli man qadaa bayna اtnayn waxakama baynahuma sawaan kana khaliifa aw suldaana aw naa'iban aw waaliyan aw kana mansuuban liyaqdii bisharci aw naa'iban lahu ila akhiri kalaami waxa uu tilmaamay waxaan loo yaqaano sida ahlulcilmiguba sheegaan qadaagu inuu laba macno qaadanayo mar waa macno guud oo cid kasta oo cid kala saarta qaadi baa oo cid xukumaysa ama ha noqdo madaxweynaha ama ha noqdo golayaasha kala duwan ama ha noqdo maalan barasaabyadii iyo waxyaabaha la midka ah ama ha noqdo xitaa ilamaa uu kaga soo simay macallinka labada arday wax u kala saxaya ee ikhtibaar iyo imtixaana u saxaya ama khadkooda xitaa siday u kala wacan yihiin u sahayo hadday ku yidhaahdaan kayagee far wanaagsan inay noo noqonayso qadaa oo nooc qaadinimaa ah inay noqonayso oo aanad saashanin oo adigaa had wacan inaad tidhaahdo waa xukun labadii qofood kala saarta way is haystaan kayagee far wanaagsan adiga wax sahlan maaha marka waa nooc qadaaga ka mida ah. taasi waa marka lafdiga si caama loo adeegsanayo ilaa madaxweynuhu qaadigu gelay marna waxa weeye qadaaga waa istilaaxa khaaska ahoo waa cidda xagga laga soo magacaabay imaamka looguna talagalay garsoorka iyo ummadda inuu kala xukumo ama waxa weeye ma'duun loo idmay oo loo oggolaaday ah ka noocaasiya ama haddii la doonayaan loo oggolaaninba eh cidi xukunka u dhiibatay oo guddi laga dhigtay lianna maxaa yeelay almuxakam kalxaakim marka fii qaalib alaxkaam qofka laga xukun yeesho ee la yidhaahdo adahanu xukunka kuu dhiibanay qaadigu la xukum noqonaya axkaamta inteeda badan axkaam oo dhan maaha lakiin axkaamta qaalibka marka qaadigu marna macno guud baa looga jeedaa marna macno gaar ahaaneed marka waana lagama maarmaan bulshada inay helaan garsoor maxaa yeelay qofka daalimka ah dee in la qabtaabaa la doonaya unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u gargaar hadduu xaq leeyahay iyo hadduu xaq darra ku socdaba ama hadduu gar leeyahay hadduu gardaran yahay nebigu waxa uu ku tilmaamay gargaarka markuu gar daran yahay waa in la qabtaa gargaarka marka uu gar leeyahayna waa in loo hiliyaa la garab siiyaa marka qadaagu gebigiisu intuu u taagan yahay waa intaa waxa weeye qofka gar daran inuu qabto oo yidhaahdo war qaldantee ka joog ka waxa weeye gar lehna inuu garab siiyo waaba intaa marka ummadda lagama maarmaan bay u tahay iyo bulshada daruuri ah in la helo garsoor garsoorkiina waxa aasaasu ah alcadaala waalcilm cadaalad inay dad markaa caadiliina yihiin iyo inay aqoon leeyihiin labadaasa asalu ah qofki waa inuu aqoon leeyahy waana inuu cadaalad yeeyo sida awadeed baa nebigu sal allahu alayh wasalam uu tilmaamay qudaadu inay saddex yihiin alqudaatu alaaa xadiiska burayda saxiixa qudaadu waa saddex waaxidu fi ljanna waihnaani fi nnaar qudaada mid waa ahluljanna labana waa ahlulnaar faama aladii fi ljanna farajulu carafa alxaqa faqadaa bih qofka ehluljannaha ah maqaadiga ehluljanna ahi waa nin shaygii aqoon u leh oo garanaya oo xaqa garanaya xaqiina maray oo xugmiyey aqoontiina waa leeyahay cadligiina waa leeyahay hada huwa macnaa ka loo baahayay ka ahluljanna ahi waa ka ah waa cilmi iyo cadli waaya warajulu carafa alxaqa fajaara fi lxukmi fahuwa fi nnaar nin aqoon leh oo cilmi leh laakiin eexday oo xukunkii ku jawr sameeyey nebigu kaasina waa helu naar buuy waa caalimaan ku camal falan وعاalم بcilmh lm ycmln mcdb min qbl cbaad الwطn waay kaasina waa أhlالnaar waa nin cilmi leh laakiin cilmigii wax ka jeediyey oo ka leexiyey ay jiraan ama qaraabanimo qaraabakiil ha noqoto ama maal iyo rishwo iyo wax la siiyey ha noqoto ama waxa weeye si kaloo hawo kale u gashay ha noqotay warajulu qadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar qof isagu maba eexan oo cadaalad darraba isma odhan samee laakiin aqoon wax ku xukminaya wax allaaliya wuxuu garanayaa ma jirto dabadeedna wuxuu rabaa inuu ra'yigiisa wax ku xukmiyo dee diintu noo baxaya maaha waa waxyi alle xaggiisa ka yimi marka haddaanuu doono waxoogaha ifsanaye mar haddaanu arrintan ehelu ahayn waxa weeye waa ahlu naar sida nebigu noo tilmaamay sala allahu calayh wasalam waayo waxaa laga yaabaa inaanu qawaacidda ahlulcilmigu baabkan ka maraanba garanay marka masalan qawaacidda muhimkaa ah waxaa ka mid a ah masaa'ilka ijtihaadiga ah alxukmu yakunu daahira wa baatinan fi ictiqaadi alqaadi waxa weeye masaa'ilka ijtihaadiga ah daahiran wa baatinan xukunku wuxuu ku soconayaa ijtihaadka qaadiga qaadigu sida uu ictiqaadka qaadiga sida qaadigu rumaysaya waa min almasaa'il almuhima oo waxa weeye haddaad madhabka shaaficiyada haysato tusaale ahaan ahlulcilmi badan baana itifaaq kusoo noqliy haddaad madhabka masalan shaaficiyada haysato oo qaadi xanafiya aada u markaa xukun tagto oo sida shaaficiyadu qabto si aan ahayn aaminsan masalada alxukmu fi ictiqaadi laa fi ictiqaadi xukunku waa sida isagu uu rumaysan yahay sidaad adigu rumaysan tahay baa waxba kama jiraya masalan tusaale ahaan cagsigaba ka dhigma doona mihaalka waxaa tahay shaaficiba ka soobaa qaadi ah shaksiga kuu soo xukun tegayna waa xanafi waxa weeye aaminsan gabadha in bilaa weli lagu guursan karo markuu u yimaado qaadidii shaaficiga muxuu xukminayaa laysa binikaax booy hada laysa binikaax nikaax biduuni weliyin baatil saasuu odhanaya ma odhan karo ka xanafigaagi waa nagala tag shaaficiyadii annagu waxaanu rumaysanay inuu iska caadi yahay waxba kama jiraan alcibra waa fi ictiqaadi qaadi qaadiga ictiqaadkiisaa la tixgelinaya mar haddii loo soo masaailka ijtihaadiga ah daahira wa baaina maaha daahirka o dhula xitaa baainka xaaraan bay kaa noqonaysa inaad qarsato xaq uma lid hordhawaad tiraah mayaa shaafici bayna helay inaad yiri naga daayo qaraar kastaha soo saaray io tanaasul marka hore iyadaa fulayd kuuma mehersanin mugto sidaas si leeg haddii waxa weeye xanafi nabiidka aaminsan inuu xalaal yahay uu shaaficiye u yimaado oo ay xukmiyaan shaygaasi waa xaaraan waxna kama jiraan qofkii kaa burburiyeyna waxba laguma laha kii kaa qubay midh loo raaci maayo waa inuu wadadaa ka baxa waayo cibradu waa ictiqaadka daadigu siduu rumaysanyay baa masaa'ilka khilaafiga sida awadeed lagu yidhahdaan ahlucilmu min baab alqawaacid xukmu alqaadi yarfacu alkhilaaf xukunka qaadigu khilaafka isagaa ku yeelaya markaa sax maaha masalo ijtihaadi ah oo qaadisi ka maray inaad ictiqaad kale iyo fatwo kale iyo meelo kale u raadsato mar hadday masaladu ijtihaad tahay oo aanu nascadoo uu khilaafay iyo ijmaactoona aana jirin marka runtii waxaa dhici karta shaksigu isagoo waxoogaa ifsanaya oo aqoontiisu waxoogaaba ay tahay misna qadaaga inaanu usuuban qadaaga waxaa kaloo muhim ah shakhsigani fadil inuu yahay qof fahma leh waa inuu qof soo jeeda yahay oo bani aadamka yaqaana iminka haddaad eegto kutubu ahlulcilmi ama qudaada kutubta ka waranto ama daraajumtooda ama akhbaartooda akhbaarulqudaad ama kutubta waxa weeye qaabka wax loo xukmiyo sida aduruq alxukmiya fi asiyaasa asharciya masalan ibnu qayim aljawsiya cajaa'ib baad arkaysa haddaad in yar adigu uba ummadda dhex fadhidana cajaa'ib baad la kulmaysaa bulshada qof meelu fadhiyo fadhiyuunbaa yaqaan mararka qaarkood ayaad qofka waxa kaaga muuqda ku xukumaysaa markaad laba jeer saa indhihiisa u eegto iyo qaabkiisaad arkaysaa inuu beenaale cadya oo markaasaa hadalkii caddaaya xitaa qiraalkuu qirtay aanad qaadanayn odhanaysaa war nagalata ibnu qayim dawsiya sida uu soo naqlinayo bacdu alqudaa ayaa waxa u yimi laba nin ninoo ishaysta oo wada socda markaasuu ku yimi ninkan ma aragtaa intuu dee sheegay hanti kayracaadiya oo aad u badan ayuu hantida intaa leeg baan ku leh waana ina yaroo dhallinyara ninkuu leey intaasaan ku leh oo dabadeedna de markaasuu weydii waa kale qaadigii waa weydiiyey wuxuu warya hantidaa ma laguu leeyay waa hanti wareer intuu qoslay buu yidhi haa markiiba qaadigii fadlinimadiisii iyo dhugmadiisii wuxuu fahmay in arrintani shirqoolka dabeedna wuxuu ku yidhi kii haystay oo dabeedna maxaan yeelay maxaan kuugu sameeya waaba kuu qisan yahay markaasuu yidhi dee xid xidh ilaka waacayo waa aniganoo kama haya xidh dee markaasuu xidhi maayo lakala kaxeeyo halkaa maxaan idinka tusayaa waa nuqta muhima jiddan oo khibraddana aan ku ogaanay baan halkaa farta ku fiiqaya waxa weeye arrinkaad ka shakido dib baa loo dhigaa laabudda min takjiil azaman nawc min alcilaaj waktigu waa qayb ka mid a cilaajka la soco shayga dib baa loo dhigaa haddaad shaygu ku shaki geliyo waxbaa kuu daahiri doono dib isaga dhig laba casho kadib inaan dhikaala idhahdo waxbaa si ah waxbaa soo baxaya wakti kastoo aad waxa yaro dib u riixdo haddaad ka shakido ad aragtunu belaysan yahay oo ay shaki ku galo dee qofkiina shaki ku xukumi kari mayse waxa weeye dani baanad ku galay dib isaga dhig waxbaa soo muuqan doona marka sheika muxuu ku yidhi qaadiga waa balina kala kacay wanoo berito markuu gurigii tegey ayaa saa waa oday ordaya iyo albaabka garaacay ar qaadigii ma yimi qaadigii ma yimi odaygii baa loo soo daayo haabo alay waa jooga qaadiguu yidhi maanta inaan caynkaas iyo nin iska wataa ma kuu yimi markaasuu ha warsi hortiganaka anaa dhalay waa mid habaan qaba oo balaayo ah nafti buu ii keenay marba wuxuu doonayaa inuu dhibaateeyo oo hantidayda baabiyo kaasna waa heshiis waxay heshiis ku yihiin in aniga lay dhaco waa heshiis ku yihiin marka arrintoodu waxa weeye waxaanuu qiranayaa waxba kama jiraan wuxuu doonayaa in la xidho marka la xidho islaanta hooyadii ah ee xaaskayga ah yaanu isku kacayna islaantaa qaylinaysa inankii waa xidhan yahay inankii inta hantidaasa loo haysta gurigaygiiba problem iyo dhibaata ka dhacaysa marka ima inaanu islaantaba kala tagno haddii eriyo de iyo inaan inanka soo gaayo ila guri qayla markasta ka socoto cidi fadhii kala maysa markaa markiiba suuqaadigu u sheegay inuu hawshaa diiday oo fahmay in wax si ilahay markaasuu khayraa ku siiy mar haddaad garatay haddaad markii xidi lahayd maanta islaamtuna qaylo boogsan lahayd oo isla kaci lahayd inanka sooda inanka sooda ka bixi waxba hanti qiimo male ka bixi naftaad naga bixi lahayd khayr allaha ku siiy marka fadiltu waa muhim qofku inuu wax fahmay oo dhugmalayo markaa sida qaadiga ugu caddaantay waxaana been la soo dhoobdhoobay inay tahay waana tuugooda way baxsanayaan markaasay cararayaan waxyaabaa iminka anagu khibraddaanu ku ogaanay waxaa ka mid ah waktiyada qaarkeed waxaa kuu imanaya hal qoloo isku dhinac ah waa hal qolo oo isku dhinacay cid kale ishaystaan ciddii kale waa maqanta laba qoladan kuu timiya isku garabka ah ayaa laba isaga kaa dhigaya si ay xogta u ogaadaan bal xukunku waxa uu yahay si afkaaga ugala baxo iyagaa laba isaga kaa dhigay markaase koraga shiikho waanu ishaysannaa hadda isma haystaana waa isku dhinac la soco waa isku dhinac waxay doonayaan qolada soo socota inay kasii sii hordegaan xukunkaaga ogaadaan oo haddaad waxay aad tahay in waa laydinku leeyahay caddaatana ay hawada ka baxaan oo yidhaahdaan ama maxkamadaha kale haynoo noqoto ama meel kale ama xal kale aan raadino wain yakun lahum alxaqu yati ilayhim alceliim waayo dadku in badane qaab nifaaqa bay ku shaqaystaanoo marka iyagu gar leeyihiinna way soo hogaansamaano waa soo ordayaan marka kalena dib bay u baxayaan marka iyagoo isku garab ku ahabay laba isaga qaadiyasagoo sheekh labada iyadana wa ishaysanaa markiiba waa inaad psychology cilmu nafs ama fahmo xeeldheer waa inaad ku eegtaa labada qof iyo bal qaabkooda inay ishaystaan iyo inay waxaad arkaysaa markiiba qaabkooda ad ka fahmaysaa kaa timidee labadan wejigoodaba cadhadaba iyo jirdiidaba kama muuqato waxa sheeganayaan haddii ah, waa wax weyn markiiba dib baa loo riixaa hanacasoobi dib u riix waxaad ku tahdaa maanta ama hawshaan ugu yaro badan tahay ama arrintu yaro baadhis u baahan hadda midhu baahna waxa weeye saadaba haynu ahaato kiiskiina maanta lagu ballamay ama beridu markiiba way fashiimayaan markaasaa laga yaabaa inay suba kaa sheegaanoo ama way qajilayaan way kaa tegayaan ama way isu kaa sheegayaan wa shiikhaade labana ma dhiine arrinta inaanu wax ogaanaabaan doonayn maxaadna kula talina marka amaa naga tagadhe ama waxaa doonto dhehootaa aday kuu taallaaye iyo marba xaaladda waxay keensanaysaa laakiin yaanaad qof markiiba siyar lagu dabo ha noqonin marka qadaagu xaqiiqatan waa arrin muhim ah bulshaduna ay u baahan tahay salafkana in badani ay ka carari jireen in badan qaar baa xataa xadhig loo soo bandhigay ah iyo jeel oo aqbalay qaarkood way ka carareen beledkii bal afarta madhabba waa diideen mana aha shaygan inaanu waxa weeyaan waa shay cibaado ah ilaahayna loogu dhowaanayo laakiin waxay u diidayeen in badan oo ka mid ahy inay ka cabsanayeen inaanay ka baxaynin ama waxa weeye arrin ka muhiimsan oo kale bulshada ayay u hayeen markaa waxay doonayeen kana in cid kale kaga beegato waayo meesha qadaagu waa mawdicu lfitan nin kastoo maal leh iyo nin kastoo jaah leh iyo inan kastoo qurux leh cid kastaaba hortaada imanaysa adaa lagu hor imanaya ka markaa wejiga iyo jaahale iyo mansabka inuu mansabkiisa kugu leexiya agu doonay oo aad ka haybaysato oo ama suldaan ama hebel ama sarkaan ama waxa weeyaan barsab ama he inaad mansabkan u haysto ku qiimaysaa agu doonaya arrin lagaa ogol yahayna maaha waa inaanad isaga iyo qofka kale aanay farqi kuulahay kii maalqabeenka taajir hebel baa ku hor imanaya ninkii dhammaan waddankaba maalqabeen qaba waa inaanad faqiirka ah iyo isaga aanay ku kala duwan oo aad tahaa fain yakun haniyan aw faqiiran falahu awlaa bihima waa inaanad wax allaaliya wax tazaczuca kugu dhacay waxaa ku imanaysa hablaha tii ugu horreysay ee ugu qiimaha badnay oo waxweya qosalka googoynaysa oo kuleh shiikha hawsha noocaasa baan doonaya ad wax igala qabato oo waxa weya qofkan iga qabato oo markiiba inaad dadka ku jeesato dadka boorta alla kala jebiya inantaa laba hadlay suuragal ma waa inaad waxa weeye arrinkaagu xasillooya marka runtii qadaagu wax sahlanma waa mawdicu lfitan waa meel aan hawl yarayn maalkii baa daca lagaa tusaya mansabkii baa daca lagaa tusaya fidmadii quruxda iyo dumarka iyo umuuro kalaa daca lagaa tusaya waxaa weeyaan waa la yskugu kaainaaya cid kastaa wejigaaga imanaysa cid kastoo wax ismoodaa shiikhiyo shariifa kusoo hor fadhiisanaysa reer kastoo aa isku xillahayda martaada imanaya marka waa inaad tahay qof mar kasta alla xasuusa cadaalad reer kale miyaan idinku gefin oreebel miyaan kugu gefin sharcigaa sidaa qabaan maxaad gara sharciga miyaan kaa leexiyaa haddaanad nacas kuma odhan karo ha waa inuu ku yahdaa may hayga leexi markuu boog inaad kusoo jeedo bs todoba sharcina ku marinaya hadduu qoorta kaa gudinayo qoortaan kaa gudinay marka wuxuu yihi wlqadaa xukumku laabudda waa lagama maarmaan linaasi dadka waa lagama maarmaan buu yahay isaga xukumka iyo qadaaku dadka lagama maarmaan buu yahay fa huwa isagu fardu kifaayatin waa waa fardu kifaaya yajibu waxaa ku waajibaya cala alimaami imaamkii nasbu inuu taago man yaxsulu fiihi lkifaaya mid kifaayada kusoo xasirayso oo ummadda waxa weeye ay usoo soo xasirayso filaanshiiyo hawshan uu ku filan yahay waa in waxa weeye uu markaa u magacaabaayo u taagaa imaamku cidda noocaasi waxaa loo yaqaano qadaabu axkaam lkhamsaha gelaya mar wuxuu noqonayaa waajib cayni ah eh. waa marka adiga mooyaane cid kaloo xilkaa qaban karaysa la waayo sida salaada duhurka ugu waajibaysa iminka aynu sugayno iyo salaadaha kale ee shanta ah iyo kuwa lamidka ah ee kaleba iyo cibaadaadka kale farducaynka ah sida soomtii oo kale iyo ayuu kugu waajibay waa haddii cid kale aan loo hayn haddii waxa weeye cid kale loo hayo laakiin ay ku jirto nafci bulshada lagama maarmaanka ah. sida inaad tahay shaksi qarsoon oo aan dadku aqoonin cilmi iyo aqoonna leh haddii qaadi lagaa dhigo bulshada ku ogaanayso sunnadii iyo cilmigii aada haysay ayaad ku faafinaysaa mansabkan aada adeegsanaysaa oo xaqii u adeegsanaysaa xaaladda noocaasi oo kale ahna sunnunku noqonaya in shaksigan lasoo saaro haybadiisa la muujiyo si bulshadu xaqa u hayo uga qaadato markaasoo kale sunnu noqonaya oo miskiinka meelaha iskaga leexsan ee aan cidibo oqoonin ee marka la doono masaajidku saa wax ka dheh baa laga eriyay warna ka tagna masaajidka annaga haysanae haddii qaadigii meesha laga dhigo masabkaba isagoo haysto cilmigi khayrku hayay baa kor usoo baxaya ummad kale laakiin waa joogtaa iyadoo khayr iyo wanaagga wadaa sunnu binisbati ilayhi u noqonaya in la soo saara si uu khayrka iyo wanaagga bulshada iyo maslaxadda ku jirta uu ugu waqtiyada waktiyada qaarkood karaahu noqonaya oo cilmi kasta iyo cadli kastaba lahaw haddaad yaro muuqasho iyo inaad jaah ka hesho iyo wax kuwii kuu yaro jiraan waa arrin laga fiicanya waa arrin laga fiicanya arrin saxan maaha mararka qaarkood muxaram buu noqonayaa waa markaanad cadli lahayn ama cilmi lahayn labadii ahludhaafka ahaad noqonayso xadiisku sheegay saddexda mudaad bu ahaa hadda aanad cilmi lahayn aad hawshan ku geli karto ama aanad cadli lahayn oo miskiin iska tahay cilmi waa leedahay lakin waa miskiin miskiin baa miska la fuula leh markiiba siyar baa lagu leexinaya sheikh hebben khayr alla hadusi adigu nin wacan baa tahay sidaa waaya inaa waa iska miskiin miskiin looma baha qaadigu miskiin uma baha waa inuu yahay qof ummadda si cad isaga celin karaya oo qofka ka haybaysanay wartay naga tag kara laakiin hadduu markiiba ciiro dee looma baaha haddii waxa weeye hawshan uu u qalmayo cid kaloo waxa weeye dee ula simanina joogto wax dheeraadoo isagu haddii loo magacaabo uu la soo baxayaayo laleeya ma uu qarsoonaayo wala soo saarayaan aanay jirin waa iska jaais wa iska badneey mubax marka axkaamulkhamsaan shantiba saasay ku gelay marka imaamkii waxaa waajib ku noqonaysa inuu cid hawshan u suubamaysa oo muslim ah oo mukallaf ah oo lab ah oo cadaalad leh oo cilmi leh oo ijtihaadii wax u qalmi kara ama ku dhadhawaan kara maxnaa waa inuu oo markaa axsan ama aslax lmawjuud ah, waxa weeyaan waa inuu keenaa meesha oo miman kii xaggiisa ka ahday lahu macrifat biاlqada kaasoo ka mida kuwa cilmiga ah, markaa qadaaga aqoonta ule bimacrifati alaxkaam sharciya axkaamta sharciyada ah, garashadeedana aqoon ugu leh iyo wa tabiiqihaa inuu ku dabaqayo cala alwaqaa'ic aljaariya bayna annaas dhacdooyinka ummadda dhexdooda ka dhacaya inuu ku dabaqi karo cilmiguna waa shay waqaa'icda inaad ku dhex inaad ku dabaqi karaysa oo aad taqaano marka usuululmuxaakama waxa la yahdo usul maxaakamaad ama waxa weeyaan marka majaariya dawa masalan dacwooyinku meelaha ay marayaan ama ijraaatu dawa sida loo wado dacwooyinka loo socodsiiyo ama procedureka waxaana yidhaahdaan dariiqa dawada loo marayo waa inaad garanaysaa cilmiguna waa shay inaad dawada sida loo wado taqaanaana waa shay kale isaga laftiisu waa qayb ah oo haddaad nin cilmi lahun iska noqoto iska soo fadhiisato waxaa laga yaabaa in la guuriiriyo oo markii mudda iska hadlo kelmad baan jeedina xaggaad u jeedisaa dhad tahay qof wadi karaya sida loo wado garan karaya mar mid odhanaya waxaan odhanayaa ana kelmad adugu maxaad ahay waan la socdaa qolooyinkanaan dhex war aanu dhexuma baahnine man ilmuddaci warna kii wax sheegin waa mudhaye maadaa hadlaya mise wakiil baad dhigmanaysa waa inuu markiiba ama yahda anaa haddana ama yahda ciddana iga wada war hadal oo maxaad sheeganaysa ka kalena waryaa maadaa jawaabaya mise ciddaa wakiilanaysa markiiba waa inaad nidaam aad u mari karayso oo dacwadda qaab aad u xiri karayso qaab aad hadhow caddaynta u dalbi karayso hadda laakiin garanba weydo cilmiun aad tayd baan leeahay oo guud iskala soo fadhiisa aad masalada lay weydiiyo waan ka jawaabi karaya haddaad ka jawaabi karayso mufti baa laguya markaa mufti baa tay qaadimatid qaadiga iyo muftiguna waa kala jaa mufti kastaa qaadi ma noqdo waanaad khaaaga noociisana garanaysa aqoontiina leedahay labadiba waynaad leedahay wa calayhi an yuwalliya almhal falmhal midba midkuu ka fiican yahay waa inuu markaa xilkan u magacaabaa fi sifaati almuctabara fi lqaadi midba midka uu kaga fiican yahay sifaatka laga fiirinayo qaadiga waa inuu qaadigu magacaabaa maxaa leeyahay imaamku waa inuu magacaabaa wa calayhi korkiisa imaamka waxaa saaran an yuwalliya inuu markaa xilkan u magacaabo uu u xil saaro almhal falmhal midba midka uu ka fiican yahay ee fi sifaati kaga fiican yahay sifooyinkii almuctabara lagu tixgelinayay fi lqaadi wayatacayanu qadaagii waa ku caynoobaya oo waajib cayniyabuu ku noqonaya calaa man kaana ahlan cidda ehel u ah xilka iyada ee walam yuujad aan lana helin hayruhu cid kale haddii cid kale la waado marka hore asalkiisa fardukifaaya ah laakiin fii bacdi acyaan buu tacayunaya oo aanad meella uga leexan haddii waxa weeye marka dee aan cid kale lahaynin marka alqudaadu alaasa marka li waa saddex waxa weeyaan mid baa loo yaboo hay sida aawadeed baa imaamu shawkani wuxuu yidhi xadiiskan calaa sabiilidi marka waciidu in loo qaato ma aha waa in loo qaataa marka calى sabiil tarkiib almutaahiliina lilqada fi dukuuli fiih wuxuu yihi waa in loo qaataa boorin lagu boorinayo cidda qadaaga ehelka u ahi inay gasho waa in xadiiska loo daliishadaa oo la yidhaahdaa waxyaabaha jannada laysugu ysugu yaboohay waxaa ka mid ah haddaad qadaaga ehel u tahay inaad gasho manaa waa saa loo dhiga oo la yidhaahda xadiisku wuxuu yidhi cidda xaqa garatee wax ku xukmisa waa min ahli ahliiljanna marka waxa weeye haddaad qadaaga awooddeedii leedahay oo mutaahil u tahay oo hawshan geli karayso oo cadli iyo cilmiba leedahay cid kaa furanaysaana markaa oo kalena aanay jirin ama xitaa haba jirtee waa in waxa weeye aada dariiq janno ka dhigataa aa tada rabbi baa janno kaga duwaya waayo waa duruqda loo yaboohay jannada qofka gelaya haddaad laakiin aanad cilmigeedii lahay ama cadligeedii lahay waa dariiqa naarta iska ilaali ha geli marka xaaladda uu farqulcali kugu noqdo aafir baad noqonaysa inaad diiddo dembiilaad marka wuxuu yidhi wayatacayanu calaa man kaana ahlan qofka ehelu ah wuu ku caynoobaya ee walam yuujad hayruhu cid kalena aan la helaynin oo keyrkii ah ee walam yashqalhu aanu kana mashquulinaynin qadaagani camaa huwa ahma minhu wixii kasii muhiimsanaa wax kasii muhiimsanna marka aanu qadaagani aanu waxa weeye ka mashquulin waayo ilaahay ummadiisa qofka waxbuu u sakiraa dadka qaarkood qiradu u sakiraa waxaa laga yaabaa intaas oo kitaab inay wiigii dhigi karayaan ilahay ufudaydiyo kaasoo kale qadaagoo kuma fiicna ummadda inuu wax baraabaa fiican qaarkood waxaa laga yaabaa kitaabadu inay u fiican tahay oo intaasoo mualafaad uu soo saaro kaasoo kale hadduu mualafaadkiiba ka fadhiisanaya qadaaga waayo markaad waagu beriya aad fadhiisato intaasoo ummadood baa kuu soo gelaya oo wada cabanaysa waxaa laga yaaba waktiba inaad weydo aada wax ku daalacatiyo wax ku diyaarisada marka haddii kitaabada iyo cilmigaad alifi lahayd ummadda wixii nafcigeeda ugu weyn ku jiray aanad haleelayn way iska dhaqdaan marka haddiise waxa weeye aada isku wadi karayso oo qadaagina ummaddii meel baad ka buuxinaysaa cid kaloo ka buuxinaysaa ay yar tahay ama aan laba hayn waxa weeye khayraadkii kalena bulshada waad la wadaagsanaysaa oo nin sidaa ku hadhaya ma tigid oo aada odhanayso haddaan qaabil qaadinamo hadal dambe kuma jiro anigu marka cid xisaabsan waxaa laga yaabaa tadriiskiina inaad wado qadaagii wado iftaagii wado hawlo kale wado marka haddaad doonto kitaabadiiy tasniifkii wado markaasoo kale waajib caynuu kugu noqonaya haddana cid kale lahay gal hawsha bulshada dhinacyada kalena waxaad ka anfici karta ka anfac addacaawa ama addacaawi labadaba caadi waqad qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar bayinadu iyo cadayntu cala lmuddaci sheegtaha ayay korkiisa ahaatay bimacnaa sheegtahaa mutaysanaya sheegtahay ku waajibaysaa ma ahae eh? sheegtaha mutaysanaya ama halkeenama iska daa'iya waxaa lagu leeyahay qofka muduciga wax sheeganaya walyamiinu dhaartuna calaa man ankara ahaatay asaalatan mararay xagga muduciga noqotaana waa jirtaay laakiin asal ahaan dhinaca loo sheegtaha oo mudacaliga ah ayaa lagu leeyahay ahlulcilmigu waxay yidhaahdaa baabka qadaaga waxaa ugu muhiimsan inaad fahanto man ilmuddaci wa man ilmuddaca calayh yaa sheegta ah yaa se loo sheegta ah waayo mid kastoo wax sheegtaa mudcuma mid kastoo wax loo sheegtaa mudacalima abadan marka muhiimadda ugu muhiimsani ee uu ku wareegayso qadaaga gebigiisuba waa inaad kala garato yaa muddic iyo yamdac muhiimaddu waa wixii intaa loo dhaafo waa wax caddayso markuu yihahdo aada mudducinimadiisu kua cadaado waa inaad xad doontaa waan cadayn ma haysataa way soo dhawaanaysaa sheekadu laakiin waxaa kuugu daran marka aad garan weydo keebaa mudduciya keebaa mudacaliya had iyo jeer labada arrin arrimaha xaqu labada dacalba ka yimaadana lama fahmo ka maduuciga dacaliga ah. arrimaha had iyo jeer xaqa ay mushtaraka ku yihiin sida waxa weeye haddii ninka iyo gabadhii isku qabtaan galmada iyo waxyaabaha lamidka ah isna yahaado waan u tegayana taado ima tega ama isagu yahdo uma tegin iyaduna taa way itegi waxyaabaa lamidka ah. had iyo jeer waxyaabaha yaro mushtaraka ah labada qof xaqu ka dhexeeyo markay isqabtaan way kugu adkaanaysaa man ilmuddaci wa min almudacali waayo waxaa laga yaabaa midba ujeeddu keliya kale iminka hadduu ninku leeyahay galmaan sameeyey asuu gabadhii furay muxuu rabaa inuu ku yahdo waa rajciya oo waan soo ceshanay iyaduna waxaa laga yaabaa inay leedahay ima soo ceshan karo oo imaba teginba oo ay rabto inay tidhaahdo مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون معناها ayadaas oo kale ay rabto inay xujaysato oo haddii do markaa raggii mu'minaadka oo aad guursataan mu'minaadkii oo dumarkii mu'minaadka ah haddaad guursataan intaa kadibna aafurtaan intaydaan weli u tegin wax ciddo a male ba alla tiima marka iyaduna waxa laga yaaba inay leedahay war xor baano waan iska tegay ina ceshan dartida galsuuba sida weynoo ku kusoo ceshanaya oo rajciya iyana baa ay sheeganayso waxaa dhici karta in iyadu xoolo doonayso oo ay leedahay meher kaamila isii isaguna uu leeyahay naanisfulmehri baad leedaed waalada meherka barhkii baad leedahay laguma tegin meherka barhkii baad leedahay laguma leyd isagoo kaama waktiyadaasoo kale way kugu adkaanaysaa ayuhuma almudaci wa ayuhuma almuddaca caleyh way adkaanaysaa oo masaladii indhahaysa kugu soo odhanaysa laakiin hadda mawdicii aynu ku basdin lahayna masaa'ilka taxriirin lahay dee kitaabka iyo xilligiisa iyo waktigaas ka koobanoo kolley hadda diyaarulahi inaan baabka inkasto aynu mudadheer kusoo dhex jirnay waxba hadda inaynu taxriirino diyaarnimi waayo hadalkaynu ku dheeraanay waxaan garanaya haddaan gudagalo in mawduucu igu yaro ballaaranayo oo wakti iiga baahanayo inaan markaa xilligiisa aan siiyo marka in sha allahu tacaala waxa weeyaan mawaadiic gaara ah lagu dhigaa qadaaga iyo meelo gaara ah dee lagu baaha faahfaahiyaa iminka waxaan u rabaa inaan farta ku fiiqo waxaa muhim ah inaad ogaato mid kastoo wax sheeganayaa mudduci maaha mid kastoo wax loo sheeganayaana muddo caleyhi waa qaalibkaa sidaasa marka wuxuu u baahanayaa baabka almuddaci oo min almuddaca inaad si weyn loo fahmo oo had iyo jeer mudduciyaduna ilaa lix nooc bay noqdaan ilaa lix mudduci baa jira mudacaliyaduna ama afar ama lix labadaba waa laga dhigaa marka bal kollay mawduc kaley leedahay hadda se faahfaahin maaye muduciga waxaa la yidhahdaa had iyo jeer qaaliban qofka sida daahirka ah si khilaafsan sheeganaya weliba hadduu iska tagana aan la qabsanin had iyo jeer labadaa qodob hadduu yeesho qaaliban mudaacib wuxuu noqdaa muddaci almuddacid waa qofka hadduu iska tago aan lagu soo dhigay ee dacwadda isagu xidhi kara odhan kara saacaddaa laga bilaabo dacwaddii waa ka noqda ama had iyo jeer hadalkiisu khilaafsan yahay daahirka oo sida qaalibkee la yaqaano hadalkiisu ka soo hortiyey sida inuu leeya cid baan wax ku leh asalku qofka waa inaan waxba lagu lahay uurkii hooyadii ka soo baxay isagaan cidda waxba ku lahay marka cidda tidhaahda anaa wax ku leh ku caddee baa loo odhanaya muddaa calayhiguna waa midka arrinta cagsigeeda ah hadduu damco inuu iska tago ma dhaqaaqi karo garqaadaa loo odhanaya ma kici karo qaadigu markii waa la ma kici kartida garqaada reermuducigu hadduu iska kacoya daal inaga xidhkiisa wuu dafuray sooma iska da hadda laga bilaabo ka noqonkiiska khalaas rabbi baan la sugayaa iska da iyo maalinta qiyaame waxba cid odhan karta waliyaa fadhi ooga qaadan jirto iska diiday marka muddacaliguna waa ka aan iskala tegi karin ee jeer la haysto isaga la haystaa ah maca daalika had iyo jeer hadalkiisuna sida asalka a waafaqsan yahay iyo iyo sidii qofka lagu yaqaano ku taagan eela waryaaraan wuxuu naxwo uma geysan qaaliban nafyi buu taagan inta badan ma samayn wa qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam aqdii calaa naxwi ma asmac waxaan wax ku xukminayaa wixii aan ka maqlay wixii aan ka maqlay shaksiga ayaan wax ku xukminaya had iyo jeer dacwooyinku waxay ku dhisan yihiin waa sheegasho iyo maqal tahay kuwa sidaa marka qofka waxaa wax loogu xukmiyaa xaq iyo xaqdarro miday noqotoba waa garmaqalkiisa garmaqalkiisa sida awadeed baa nabigu u leeyahy sala allahu alayh wasalam waxaa laga yaabaa qaarkii qaarka kale inuu ka aftahansanaado ee eh, ha ogaado qofkii aan u jaro xaq walaalkii inaan gobol naara u jaro waa la kala aftaansanaanaya marka macnaheeduna ma aha waxaan qaadigu xukminayaa inay sax tahay ma cinda allahi inay sax tahay waxaa dhici karta ina khalad ah laakiin qaadigu dembiguma leh markaasi awadeed ba u yahdaan xukmu lqaadi laa yuxallilu alxaraam walaa yuxarimu alxalaal xukumka qaadigu shay xaaraana kuu xalaalayn maayo shay xalaalaba ka xaaraantimoyn waayo adduunyadununbaa wax lagu kala go haddaad imanka gabadh halkaa maraysa oo aanad qabin oo shaqo ku lahayn laba markhaati beenaale u soo kaxaysato oo aad tiraahid daadiyow gabadhani waa xaaskayga oo u yidhaahdo maraga iyadoona taa war duwaanaya mn qof caadi ah, warad naga tag hataa hadan orad naga tag saa kuma taga eh waxa weeye caddayn baa keensanay waa gabadhayda laba markhaati beenaado caqiibanoo halkan kuu jooga baad u yeedhata markaase yaamiyaana hiblaaye hebelahayn saalimawayadu ma maxay isu yeelyeelaysaa bartii loogu mehriya annagaama fidhinayo hadda waa been cad qaadiga muxuu samaynayaa gabadha ninkii waa u xukumaya wuxuu ohanaya saacaddaa laga bilaabo waxaan xukumay inay xaaskiisii tahay laakiin cind allahi xaaskiisii maahay waa beene maaragta xukumkaasi gabadha u xalaalay maaha xukunkaasi qaadaa iyo xukumay hadduu qaadi kuu xukumay beenbuu kuu xukumay qaadigu heel buu leeyay laba markhaati beenaada u keentay sidaa awadeed ba ahlucilmigu yahdeen qaadiga xukumkiisu wax ku xalaalayn maayo wixii xalaala cinda allaahi baa xalaala waxna kaa xaaraantinimayn maayo oo waxa weeye wax aad leedahay hadduu waxa weeye si kale u xukumo haddii qaabu dee aan sharciga khilaafsanayn oo aan fawdo iyo waxba keeni ay kuugu yimaado shaygaad ku hesho si hoosena ku helo de waxaaga adaale si hoosena ku helo waxaaga adaale hadduu xitaa kaaga xukumo dhulka oo yaa dhulkaa kaa saara oo kii markiiba wad u istaago cid meelahan joogto ogna aanay jirin war dhulkaaga iska qaada waxaa taadikaari kugu dhacday uka waayo xukumkan qaadigu waxa weeyaan adduunyadunbaa dadka lagu kala saarayay sidaa uu kaaga xukumaynaabaa markay fi xukmi dunya tahay aad kaga dhaqaaqaysa laakiin haddaad fursad kale hesho ama qaab kale aada u hesho oo alla kuu siiyo dee waxaaba adaale marka xukunka qaadigu shayna kama bedelo calaa maa kaana calayhi siduu aw ahaa marka qaadaxii xukumay way xalaaloonaysaa suuragal maaha inaad xaaraanta iska ilaalisa bal halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala